tilmaanteedu waxay la mid tahay biyo xaggii sare ilaahay uu ka soo daayey waa roob roobkaasoo fakhtalada dhex galay bihi nabaata alardi roobkaa isagaa dhex galay nabaata alardi dhulka nabaadkiisii oo waxaa loola jeedaa roobkii waa yimid dhulkii oo diyaar ah ayuu ku da'ay meeshuna waa meel carradeedu wanaagsan tahay kadibna waxaa ka soo baxay cagaar oo idil biyihii baa dhulkii celiyeen baad iyo biyaba waa leeyahay oo cagaarkiina dhinac baa loogu baxsanayaa biyihiina waa loo baxsanayaa labadiiba dhulki marka maxaa ka soo baxay mima yakulu lancaam mima yakulu اnnaasu dadku waxay cunayeen iyo wlancaamu xoolihiiba markuu roob yimaado abcan waxa soo baxa waa laba shay oo mataacan lakum wlancaamikum siduu ilaahay u yiri weeyaan subxaana wa tacaala meel kale mima yakulu nnaasu dadka waxay cunayeen baa soo baxay iyo wlancaamu xoolihiiba xata ida akhadat اlardu zukhrufaha xataa idaa goortii akhadat ilardu dhulku uu qaatay sukhrufahaa quruxdiisii dhulka quruxdiisu waa inuu cagaaran yahay dhul abaar ah ama dhul aan geed lahayn qurux ma leh xataa idaa akhadat markay qaadatay alardu dhulkii sukhrufahaa quruxdeedii oy wada cagaaratay oo geedihii mirihii soo saareen oo ay dhulkii oo dhan wada cagaartay alle wuxuu yidhi oo wazayanat dhulkiina uu quruxsanaaday ad iyo aad u quruxsan yahay oo barwaaqo tahay wadanna ahluhaa dadkii meeshaa deganaana ay moodeen annahum iyagu qaadiruuna calayha dhulka inay barwaaqadaa ay awoodi karaan inay ku sii joogaan sidaa inay iska ahaanayso un ay moodayeen waxba isbeddel uusan imaanaynin ay u malaynayeen alle wuxuu yidhi ataaha waxaa u yimid amrunaa amarkeennii baa u yimid ilaahay amarkiisii leylan habeen aw nahaaran ama maalin fajacalnaaha markaasaan ka yeelay buu alla yidhi xasiidan balka markuu burburo xasiid la yidhaahdaa macnaha waa burbur buu ilaahay ka dhigay kaan lam takhna inaysan nagaanin baad moodaa bilamsi shalay siday u burburtay waxaad moodaysaa shalayba waxaan jirin oo kale macnuhu waa maxay dhulkan adduunyadan quruxdan aynu haysanno noloshan adduunyadan waa sidaasoo kale wey markaad isdhaahdo haddayba ugu macaan tahay geeri baa kuu imanayso kaa qaadaysa ama ma ahe masaa'ib iyo balaayiya imtixaan baa imanayo ku dhaafinaya rabbi wuxuu yidhi kadalika sidaasoo kale ayaa nufasilu u kala dhigdhignaa alaayaati aayadaha liqowmin dad baan u kala dhigdhignaa yatafakkaruuna ku fikirayaan dad fikiraya ilaahay yidhi subxaana wa tacaala marka tafkiirku waa wax wanaagsan wey waxa la inoo siiye caqligan in aynu ku fakarno oo aynu dhowrno maxsuulkiiyo jawaabta ka soo baxayana uu noqdo iqraar quwat اllah jala wacala iqraar cadamat اllahi jala wacala iqraar waxdaaniyat allah caza wajal ilaahay keligii inuu yahay oo awoodo dhan isaga leeyahay oo cibaado isagu leeyahay maxaa yeele yaa awoodi karaya intaa bal roobkan dhowr daruurtan uu ka imanayaa daruurtan waad aragteenoo waa qiiq qiiqa aanan xag sarena aadaynin xag hoosena u soo dhacaynin meel dhuxu iska guuraya qiiqa isaga ayaa wuxuu xambaarsan yahay waxa biyo ay markay yimaadaan adduunkao dhan la tegaya ee daadad ah ee guryihii burburinaya ee dadkii dilaya ee hantidii xoolihii bini aadamka oo dhan baa bah ka dhigaya waa daruur taqiiqa ahbaa wada waxa waxa intaa ka siiyaa badan mid walbaba qadar macluum ahoo ilaahay og yahay bay walba meeshay ku dhici lahaydna ilaahay waa sii qadaray subxaana wa tacaala meeshaa meelaan ahayn kuma dhici karayso tii adi korkaaga ku dhici lahayd ama guriga dushiisa ku dhici lahayd ama dhul bannaana ku dhici lahayd horaa loo qadaray waxo dhan marka waa ilaahay cadamadiisa iyo weynankiisa weeye qaala tacaala alla wuxuu yidhi inaan ka fakarnaa marka loo baahan yahay aayaadkan oo dhan waxa la inoo tusinayo waa litafkiir inaan fakerno marka qofka muslimka ah qof waxaan iska dulmara mara ma ahe waa qof fakara wey oo waxaan dib u raarraadiya ilaahay awooddiisa inay tahayna qira weeyaan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wadrib lahum maala alxayaati اddunya wadrib yeel lahum dadkii waxaad u yeeshaa mahala alxayaati nolosha tilmaanteedii addunyaa addunyada ahayd tilmaanteedii waxaad oga dhigtaa sidan soo socoto waa maxay ilahay baa ina siinaya tilmaanteedii waxay la mid tahay noloshan adduunyada waa kamaa-in biyo weeye anzalnaahu aanu ka soo di'innay min asamaa'i samadii ilaahay wuxuu leeya waa biyo aan ka soo daayey xaggii samadii oo fakhtalata bihi biyahaasi ay dhex galeen nabaatul dhulka nabaadkiisii fa asbaxa markaa dabadeedna cagaarka wuxuu sii joogaba faasbaxa wuxuu isu bedelay hashiiman burbur buu isu bedelay oo tadruuhu ay kaxaynayso oo ay cayrinaysa alriyaaxu dabaylihii cawska iyo balkii markay qalalaan dabaylaha waa kuwan qaata wey sidaasoo kale isu bedeshay shalay cagaar buu ahaa maantana waa cawskaa weeyaan dabayshu ay sidaa u cayrinayso nolosha adduunyada marka waa sidaas weeyaan maalin allaaliy maalintaa dhahda haddaad haysataa ay kuu dhan tahay waxaa iman doona xili sida burburkaasoo kale intay noqoto ay dabayshu kaxayso weyaan tadruuhu ay kaxaynaysa alriyaaxu dabaylihi wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay walbaba muqtadiran kii kara weeyaan almaalu dhemarka marka xoolihii hantidii iyo walbanuuna wiilashiiba ziinatulxayaati dunyaa noloshan adduunyada a ah quruxdeeda weeyaan noloshan adduunyada unbay wax tarayaan noloshan adduunyada unbaa la moodaya inay wax kuu tarayaan laakiin ilaahay agtii maxaa kuu taraya xoolo iyo wiilal ilaahay agtii waxaa ka ah oo waxtar ilaahay agtii kuu yeelanaya albaaqiyaatu asaalixaat weeyaan marka waalbaaqiyaatu kuwii baaqi noqonayay alsaalixaatu ee wan wanaagsanaa ayaa khayrun khayr badan cinda rabbika rabbiga agtii hawaaban xagga abaalmarinta wakhayru amala iyagaana xagga rajaynta iyo yedidiiladii ku wanaag badan macnuu waa maxay ziinat lxayaati dunya weeye wiilashii iyo adduunyada maalkeedii iyo waxaasoo idil laakiin waxaa ka wanaagsan ilahay agtiina kaga khayr badan baaqiyaat saalixaat baaqiyat saalixaat nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay afar kelime inay yihiin subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar lafdigii kalena wuxuu odhanayey afar kelimo weeyaanoo laa yaduruka biayihunna bada't taad ka bilowdaaba dhib ma lahaa ta kale waa la mid oo maxay yihiin subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar afartaa erey weeyaan taa tiraahdiidba waa la mid ta kale weeyaan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi iclamuu ogaadaa annama alxayaaةu اdunyaa noloshan adduunyada ahi lacibun waa lacibun waa dheel walahwun waa cayaar oo lacabkiiyo lahwiga waa waxay caruurta yaryar iyo dadka waaweyn intaba ku cayaaraan oo caruurta yaryarna waa lacib weeyaan dadka waaweynna waa lahwi weeyaan waa waxay isku mashquuliyaan adduunyada marka labadaasayba u dhaxaysaaba markuu yar yahayna wuxuu ku cayaaruu rabaa qofka markuu weyn yahayna wuxuu wakhtiga ku lumiyuu rabaa oo aad aragtayna social mediahii inta wakhti la gelinayo marka adduunyadu sideedaba inama alxayaatu dunya rabbi baa inoo sii sheego wuxuu yidhi noloshan adduunyada ahi waxa weeyaan lacibun cayaar ku yaryaraa walahwon waxay isku mashquuliyaan dadkii waaweynaa waziinatun xarago weeyaan iyo qurux watafaakhurun waa faan baynakum dhexdiinna anigu intaasaan leeyahay intaasaan leeyahay guri baan iibsaday buu ku leeyahy gaari cusub baan iibsaday caggaan leeyahay wtakaaurun badsi weeye filma amwaali xoolihi iyo wlwlaadi caruurtii imisaad leedahay anigu labaan leeyahay anigu shan baaban leeyahay toban baan leeyahay qaar baa kaaga bilaabaya hadalka kamaali hayfin waxaasoo idil isku soo kaxee waxay la mid yihiin ilaahay agtii kamaali hayfin roob oo kale weeyaan hayfku waa roobka mahiigaanka ahe aad iyo aadka u culus weeyaan acjaba lkufaara kufaara gaaladii halka loolama jeeday waxaa loola jeedaa beeralaydii beeraleyda kufaar baa la yidhaahdaa maxaa yeele kelimada kufriga sideedaba waxay tahay waa in wax la qariyo kan kaafirka ah wuxuu qarinayaa ilaahay nicmadiisii subxaanah wa tacaala wuxuu qarinayaa oo diidan yahay waxdaaniyadii ilaahay jalla wacala saasaa kaafir loo yidhi beeralaydana kaafiriin baa la yidhaahdaa sababtoy tahay abuurkan dhulka intay ku ridaan ay aasayaan oy duugayaan taasaa loo yidhi oo ilaahay subxaana wa tacaala fii suurati اlfatxi buu inoogu sheegay sidoo kale markii laga soo warramaya muxamedun rasuul اllah wاladiina macahu ashida siimaahum fii wuujihim min ahari dalika mahalhum wmahalhum fi اlinjiili kazarcin akhraja shaطahu faaazarahu faاstaklada faاstawى calى suuqihi maxaa la yidhi yucjibu الzuraaca liyagida bihim alkufaar marka halkaasna waa lagu soo sheegay muxamedun rasuul اllah aayadda ah halkanna waa la inoogu tilmaamaya marka alla wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala iclamuu ogaada anama alxayaatu dunya noloshan adduunyadaahi waxay la mid tahay haddaad doonaysaan lacibun weeyaan iyo walahwun iyo waziinatun watafaakhurun faan baynakum ah watakaaurun waa badsi weeyaan fi lamwaali xoolihi iyo wlwlaad meeshii kalena waa ilaahay yidhi alhaakumu attakaaur waxaa idin mashquuliyey attakaaur wax badsi xataa zurtum اlmaqaabir sidaas weeye bini aadamku marka kamaali kayثin roob oo kale weeye acjaba اlkufaara beeralaydii uu cajab geliyey nabaatuhu siduu wax u soo saaray roob aad iyo aad biyo dhigay oo aan dhibna geysanin beerihiina ku soo baxay acjaba اlkufaara beeralaydii cajab geliyey nabaatuhu nabaadkiisa uu cajab geliyey uma yahiiju fataraahu musfara dabadeedna alla wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala waa kacay oo fataraahu waxaad arkaysaa musfaran shaygii cagaarnaa muxuu isu bedelay waaba isbedelayba wuxuu noqday huruud buu noqday ama jaalluu noqday kadibna maxaa ku xigo uma yakuunu xutaaman wuxuu noqonayaa wax burburay oo xutaam ahoo eber ah qoryo ah wa fi laakhirati aakhirada dambena cadaabun shadiidun baa ahaaday cadaab aad u daran wamakfiratun dembi dhaaf min allaahina waa ahaaday iyo waridwaanun raalli ahaansho labadaasaa aakhiradii yaalla macnih oo ah ima cadaab shadiid ah ciyaada biاllah wa ima makfira min allahi waridwan wama alxayaaةu اdunya waa laga bilaabay waana lagu soo khatimaya noloshii adduunyadoo la inoo tilmaamayo wama alxayaaةu اdunya noloshan adduunyada ma aha ila mataacu اlguruur waa nolol kedis ah weeyaan waa raaxo kedis ah weeyaan oo macnuhu waa maxay adigoo iska raaxaystay oo barwaaqa isaga sugan oo aan horeba lagugu sii sheegin hal mar baa lagu soo qabanaya qofkii waa cabaadaya qaala rabbi irjicuunii lacalii acmaluu saalixan kala inaha kelimatun huwa qaa'iluha lowlaa akhartanii ila ajalin qariib faasadaqa wa akun min asaalixiin lan yuahir allahu nafsan jawaabtii waa kuu daba taallaa marka wqaala tacaala alla wuxuu yidhi zuyina linnaasi xubu shahawaat zuyina waa loo qurxiyey linnaasi dadkii xubu shahawaati jacaylka shahwadii baa loo qurxiyey waxyaabihii naftu ay ishtihaynaysay weeyaan oo ay jeclayd ayaa dadkii loo qurxiyey oo waa maxay min annisaa'i haween walbaniina wiilal walqanaatiiri xoolihii almuqantarati tirada badnaa oo min adahabi ah iyo wlfidati waa qalinkii weeyaan ama silfarkii wax la yihaahdaba wاlkhayli fardihii almusawamati la jarabaray ee wax la baray wاlancaami xoolihii geeliyo lod iyo arigii wاlxahi beerihi dalika waxaasoo idil isku soo wada dar oo mataacu اlxayaati اdunya noloshan addunyada mataacdeedii weeyaan wallaahu ilaahay cindahu agtiisa waxaa ahaaday xusnulma'aabi meel loo laabta wanaaggeeda ilahay agtii buu ahaaday waxaan aan shaqaynayna adduunyada aan isku dhabar jibinayneen ku rafaadayna habeen iyo maalin ilaahay agtii subxaanahu watacaala waxaa laga yaabaa inaysan waxbaba kuu tarinba laakiin ilaahay agtii waxaa ahaaday meel loo noqdo meeshii u wanaagsanayd iyadana shaqay u baahanta oo ah camalka saalixa ah hadda la imo adduunyo yaysan ku mashquulinin adduunyo yaynan kula tegin is ilaali weeyaan innaguna mahmaahiyaynu u samaysanay kii doqonka ahaa ee layidhi war ma cadaydtid wuxuu yidhi maalin dhanna waa fooriyaa habeen dhanna waa seexdahay maxaan cadaydaba wakhtiga maanaa u haya macnaha waa maxay maahmaadu waa adduunyada un siday noola tagtay aanan aakhiraba warba looga hayninba adduun maalin oo dhanna shaqan ku jiraa ama habeen baan shaqaynayaa maalinna waan jiifaa ama maalin baan shaqaynayaa habeen waan jiifaa goormaanba ilaahay xaggiisaba u kansho helaawe kanshaba looma hayaba ilahay agtii wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha annaas hoydadow ina wacd allah ilaahay ballanqaadkiisu xaqun waa mid dhab ah ilahay ballanqaadkiisu waa dhab ilahay ballanqaadkiisu waa dhacaya boqor baa u taliya wadan boqorkuna waa nin awood leh ciidan adagna waa haystaa ciidan adag oo awaamirtiisa si dhaqso leh u fulinaya una dhagan nugul buu haystaa ballan buu qaaday wuxuu yidhi maalinta nooca iyo nooca ah saacaddu markay intaa tahay sidaa iyo sidaasay noqonaysaa xaaladdu maxaa laga filanayaa maalintii baa la sugayaa laba maalin baa ka dhiman maalin baa ka dhiman maalintii waa la joogaa qofkaanan soo bixinan meeshaa imanin ha is ilaaliyo gurigiisaa lagu gubaya qof walba waa isi soo xaadirinayaa haween caruur raggi odayaashii waayeelka ahaa islaamihii waayeelka ahaa kii xanuunsanaa kulli waa lasoo xaadirinaya maxaa umalaynaysaa marka rabuulcizi jalla wacala kaasi waa adduun buu ahaa boqor buu ahaa oo haddii aad ka dhuumato kolay ku tahay laga yaabo inaan lagu arkinba ama uunan kaa warhayninba sida saxa ah fa kayfa rabuulciza jalla wacala marka alle wuxuu yidhi yaa ayuha annaas ina wacd allah ilaahay ballanqaadkiisu xaqun waa dhab weeyaan falaa tagurannakum mar hadduu dhab yahay ilaahay ballanqaadkiisa maxaa inaga hortaagan inaynu aakhiradii aragno maxaa inaga hortaagan waxba inaga xijaabaya waxbaa inaga hortaagan gurigan gadaashii masaajidka bannaankiisii ma aragno maxaa dhacay darbigaasaa noo diidan inaan aragno aakhiro inaynu walla inooga warramay ra'ya alcayn oo kale sidii ishi arkayso kalea la inooga warramay laakiin inaynu aragno maxaa inoo diidan rabbi wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala falaa taqurannakum yaynan idinkadinin alxayaatu dunyaa noloshan addunyada ah noloshan adduunyada marka waa ku kadinaysaa indhihii bay kaa xiraysaa waa ku kadinaysaa dhegihii bay furkaa gelinaysaa waa ku kadinaysaa qalbigaago dhan bay daboolaysaa ilaa uusan qalbigaagiina ku fakirin dhagahaagiina aysan dhagaysanin indhahaagiina aynan arkin aakhiradii iyo wixii laga warramayeyba diyaargarowgeediiba flaa tgurannakum yaynan idinkedinin alxayaaةu اdunya nolosha addunyada ah walaa ygurannakum yuunan idinkedinin billaahi ilaahay xaggiisa algaruur kii kadada badnaa oo waa shaydaan weeyaan saddex shay baa markaa cadow inagu ah oo inaga hortaagan kow waa adduunyadii labo saaxiib waxaa la ah shaydaan iyo ibliis saddex waxaa labadaa saaxiib la ah waa naftii weeyaan naftuna ina nafsa maxay ahayd nabiyullaahi yuusuf qowlkiisii ilahay uu nooga xikaayooday la ammaaratun bisuu xumaan maahay wax kale ku fari mayso maxaa yeele waxay saaxiib la tahay adduun waxay saaxiib la tahay shaytaan oy u dhaga nugusha in ka badan intay ilaahay u dhaga nuglaan lahayd subxaana wa tacaala marka ilaahay subxaana wa tacaala kulligooduu nooga digaya uu leeyahay aakhiradu waa dhab yaa ayuha nnaas ina wacd allahi xaq waa falaa tغuranakum اlxayaaة الdunya wla yغuranakum bاllahi اlغaruur wqaala tacaalى alla wuxuu yidhi alhaakumu waxaa idin mashquuliyey attakaauru xoolobadsi attakaauru dadbadsi isugu faanitaan xataa zurtum ilaa aad buuqateen almaqaabir oo xataa zurtumtan laba macnay mufasiriintu ku sheegi jireenoo waxay yidhaahdaan xataa zurtum dadbadsi weeyaan annagaa idinka badan annaga idinka badan annaga asagan aho maxaa la gaarayaa annaga hebel baa naga dhashay oo hebel baa naga dhashay oo ninkii nooca ahaa dadkii dhintay xitaa waa tirsanaysaa kuwii dhintay kole ku tahay waa soo noolaynaynaa waa tirsanaynaa xisaabta kama bixin weli ree hebel hebel baa ka dhashay baa lagu leeyahy ninkaa xataa zurtum ilaa aad booqateen oo tirsateen weeye almaqaabir ama macnaha loola jeeda waxa weeyaan weligiinnaba adduunka saaad ugu jirteen mashquulkaa xataa zurtum ilaa laydin soo qabtay oo ziyaaro ahaan la idinku keenay almaqaabir adoo lugahaga ku socday miyaa lagu geynayaa maya waa lagu qaadaya waa lagu geynayaa raalli adoon ka ahayn waa lagu dhaqayaa lagu kafaninayaa waa barafuunkaasaa laguu marinayaa qabrigaagii baa lagu geynayaa gurigii runta ah aada lahayd bani aadamku intaas weeyaane allo wuxuu yidhi kalaa warhoy ka jooga ee sawfa dibdanbaad taclamuuna ka ogaanaysaan uma kalaa sawfa dibdanbaad taclamuuna ka ogaan doontaan kalaa low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen cilma alyaqiine cilmigii dhabta ah haddaad ogaan lahaydeen macnu waa maxay aakhira iyo xisaabta taalla iyo wuxuu ilaahay diyaarsaday haddaad ogaan lahaydeen si dhaba ah u ogaan lahaydeen adduunyadan maydan ku raaxaysateen nolosheeda wey macnihi qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa haadihi alxayaaةu اddunya noloshan adduunyada ma aha ilaa lahwun walacibun weeyaan waina daara alaakhira aakhirada daarteeda dambe daarta dambe aakhirada ah la hiya alxayawaanu iyada nolol ah nolosha runta ah waa taas wey oo adduunyada nolol ma ah miya may nolol ma ah oo maxaa dhacay waaba laba maalmoodba iyadoo dhanba shalay iyo ood nooshahay beri xisaabta kuuguma jirto maxaa yeele gaaraysid ma wixii tegey waa un shalay wey sanadkii hore iyo toban sano ka hor iyo labaatan sano ka hor waa un shalay qofka haddaa weydiiso shalay sidan ahayde oo shalay sidan ahayde maya labaatan sana iyo soddon sana ka soo wareegey waa shalay wey adduunyadu marka wixii ku dhaafay waa shalay iyo maanta oo taagan tahay labadaa un weeyaan berri shaqo kuma lihid hawl kuu taallana maaha haddaad berri hubtay inaad gaarayso wax ku darsa marka hadday gacantaada ku jirta wax ku darsa adigu alle marka wuxuu yidhi waina daar alaakhira daarta dambe aakhirada ah la iyada alxayawaanu nolol ah low kaanuu nolosha dhabta waa aakhiradii weyaan low kaanuu yaclamuun hadday og yihiin hadday yihiin kuwo ogsoon nolosha dambe ee aakhirada taasaa nolol ah macnaha adduunyadan iyo in laysku mashquuliya ma mudna weeyaan wax cumrigeenna aynu ku dhumina maba ahaba wax qiimaa eh, leh oo lagu lumiyana ma istaahishaba wاlaayaatu fi lbaabi kaiiraة mashhuura aayaadka baabka ku soo arooray waa tiro badan yihiin waana macruuf weeyaan wama alaxaadiiثu fakaiiraة axaadiistu aad bay u badan tahay min an tuxsara in la koobo waa ka badan tahay axaadiista ee fatanabah ku baraarug buu yidhi fanunabiha waxaan ku baraarujinaynaa biطarafin minha axaadiista qaar ka mid ah calى ma siwa kuwa kale aanu kaga kaaftoomi doona axaadiistu aad bay u tiro badan yihiin baabka ku soo arooray laakiin xoogaa buu sheekhu ka soo qaadan doonaa wa can camr bni cawfin waxaa laga wariyay alansaariyi radi allahu tacala canh ana rasuul اllahi salى اllahu alayh ali waslama bacaa aba cubaydin ibn اljarax camir bni jarax ninkii lo ohan jiray radi allahu tacala canhu ardaa ee ka mid ahaa cashar mubashiriina biاljanna tobanka lagu bishaareeyey jannada yuu ka mid ahaa wuxuuna nebigu odhanayay ina likulli ummatin amiina waina amiina hadihi اlummati aba cubayd camir bna jaraax ummad walba aamiin bay lahayd amiin qof ah ummadaydu amiinkeedu waa abi cubayd camir bna jaraax wey cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu ardaa markuu maamulkii islaamka qabtay ninkuu abbaanduulaha ka dhigay ciidamada muslimiinta isagu ahaa waa ninkii furtay shaam bayt اlmaqdis ninkii furtay weeyaan abi cubayd camr bni jaraax zamankii cumar radi allahu tacala canhu arda halkaasuuna ku dhiman doonaa daacuuna camwaas isag iyo mucaad ibnu jabal iyo dad badan baa ku dhintay marka abi cubayd ibni camir bni jaraax wuxuu ahaa qofkii labaad ee dhintay cashiru lbashiriina biljanna kii koowaad wuxuu ahaa abubakr asidiiq sagaalkoodii kale way noolaayeen abi cubayd camr bni jaraax baa kii labaad noqday uma bacda dalika ay israacraaceen markaa waxa ugu dambeeyena wuxuu ahaa saciid sacd bn abi waqaas sacd bn abi waqaas ayaa ugu dambeeyey shan iyo konton hijiriyadii markay ahayd taqriiban yaa lagu sheegaa inuu dhintay radia allahu tacala canhu arda oo isagu waa qolooyinkii ciraaq furtay buu ka mid ahaa ilaa waadan buu soo gaaray radia allahu tacaala canhu ardaa وعن cمر بن cوف mr wuxuu yihi رضي الله تعالى أنصاaري رضي الله تعالى عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم bacث waa diray أbا cubayd cمر بن جراح ayuu diray رضي الله تعالى عنه إلى البحرين baxrayn meesha la yihahdaa loo diray baxrayn haddii loo diray yأتي بjiزyatiha in uu la yimaado oo soo qaado jizyadeedii ahlukitaab bay ahaayeen jizya laga qaadayay marka xatى يucطوا الجiزية can yadin wahum saakhiruun isagaa mas-uul looga dhigay nebiga oga dhigay calayhi salaatu wasalaam ciidamana waa la siiyey meeshaasaa loo diray marka faqadima markaasuu wuxuu keenay bimaalin min albaxrayni faqadima wuxuu la yimid abi cubayd camir bni jaraax bimaalin xoolu kala yimid min albaxrayni baxrayn buu xoolo ka keenay fasamicati alansaaru biquduumi abi cubaydin abi cubaydata camr bni jaraax imaanshihiisiibaa waxa maqlay qoyskii reer ansaareed fawaafaw salaata subxi marka waxay yimaadeen oo ay soo xoomeen weeyaan oy kulmeen salaata alfajri maca rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalam masaajidka wejiye cusub baa saaka lagu arkay masaajido kale ku tukan jiray yaa saakii masaajidka soo camiray saxaabo badanoon iman jirin baa meeshii muuqata waa laga gartay marka fatabasama marka falama insarafa rasuulu lahi sal اllahu alayh ali wasalam rasuulka alle markuu ka baxay salaadii subax insarafa waa gadoomay macnaha salaaddii siduu u tujiyey ayuu gadaalgadaal usoo wareegtay nebigu calayh salaatu wasalaam dadka xaguu qaabilinaya wejigiisii weyaan inan salaaddii wuu ka baxay fatacaraduu lahu nebigay usoo banbaxeen salawaat اllah wasalaamu aleyh nebiguna waa arkay iyaguna istuseen fatabasama rasuulu اllahi salى اllahu alay wasalam xiina ra'aahum nebigu waa dhoolla caddeeyey salawaatu اllah wasalaamu caleyh xiina ra'aahum markuu iyaga arkay uma qaala dabadeed intaynan hadlinba nebiga hadlo wuxuu yidhi adunnukum waxaan u malaynayaa samictum inaad maqasheen ana abaa cubaydata qadima bishayin min albaxrayni abaa cubayd ninkii la ohan jiray qadima bishayin shay inuu ka keenay xoolo ah min albaxrayni dhanka baxrayn inuu wax ka keenay warkaasaa idin soo gaaray soo maaha faqaaluu markaasay waxay yidhaahdeen ajal haa rasuulkii allah warkaa waa noo yimid waana soo gaaray sababtaasaanaan u nimid annaguna waxba maynan qarinleenahay faqaala nebiga wuxuu yidhi abshiruu wa aamiluu war bishaaraysta oo khayrna rajeeya weeyaan maa yasurukum waxaad rajaysaan maa yasurukum wax idin farax geliya fawallaahi baan ku dhaaranayaa malfaqru akhsha calaykum ilaahay baan ku dhaaranayaa faqri idinkaga baqan maayo ummad yahay waa ummaddeennan weeyaan faqri idinkaga baqan maayo nebigu waa dhaaranaya calayhi salaatu wasalaam fawallah malfaqru ma aha faqriga akhsha calaykum midaan dishiinna oga baqanayo walaakinii akhsha aniguse waxaan oga baqanayaa adduunyadan waxaa weyaan maxaan idinkaga baqanayaa faqri idinkaga baqan maayo laakiin waxaan idinkaga baqanayaa an tubsataa in la fidiyo addunyaa adduunyadii calaykum dushiinna kamaa busitat sidii loogu fidiyey oo kale ee loo siiyey calaa man qolo kaana qablakum idinka idinka horreeyey oo fatanaafasuuha markaa ay ku tartameen kamaa tanaafasuuha siday ugu tartameen oo idinkana fatanaafasuuha marka idinna aad ku tartantaan wey kamaa tanaafasuuha siday iyaga ugu tartameen oo fatuhlikakum markaa idinkana idin halaagto kama ahlakathum sida iyaga u halaagtay oo kale waad tartamaysaan sida iyaga u tartameen way idin halaagaysaa sida iyaga u halaagtay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu warkaa leeyahay waa bidaayadii islaamka waa wakhtigii intuuna nebigu calayhi salaatu wasalaam baxrayn wafdigii ahaa markay u yimaadeen camul wufuudi ah hareeraheedii weeyaan waa qabla wafaati rasuuli اllahi sal اllah alay wasalam xoogaa ka hor waxaad garanaysaa xilligaa weli saxaabadu ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin waxaa haya baahidii way haysaa weli lagama bixin muhaajiriin badan baa jirta asxaabu sufaa joogo oo halkaa qowladii iska degan masaajidka dhexdiisa ahayd degan oo aan reerna haysanin xoolana haysanin dadka muslimiintao dhanna marti u laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam adduunyada sida la inoogu fidiyey maanta ayuu ka warramayaa wayna iman doontaa ilaa adduunyadan qof qaatan la waayo nebigu leey alayhi salaatu wasalaam qofku wuu la baxayaa xoolihiisii sakada ahaa wax ka qaatuu waayaya wuu la soo noqonayaa heerkaasay gaari doontaa mutafaqu calayhi wa can abi saciidin alkhudriyi radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi jalasa rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam rasuulka allaa fadhiistay cala اlmimbari mimbarku ku fadhiistay wajalasnaa annana waa fadhiisanay xawlahu ay xawla اlmimbar hareeraha mimbarkaanu fadhiisanay nebiga hareerihiisa salawaat اllah wasalaamu alayh xadiidkan abi saciid alkhudri radi allahu tacaala canhu ardaa halkan waa kooban yahay laakiin xadiid dheer buu ahaa xadiid dheer oo nebigu uu ka sheekeeyey noloshiisa kuwii ugu dhaadheeraa ka mid ah maxaa yeelay nebigu wuxuu tilmaami doonaa xadiidkaa siduu u wado ina cabdan khayarahu allah addoon baa ilaahay doorimaad geliyey inuu kala doorto bayna maa cinda allahi wa bayna addunya fakhtaara maa cinda allah adduunyadan iyo waxa ilaahay agtii ahaaday markaasuu doortay waxa ilaahay agtii ahaaday abubakr sidiiq baa meeshii joogay oohin saxaabadu waxay leeyihiin war odaygan maxaa ka oheysiinaya waa la yaaban yihiin laakiin warkan la sheegayaba iyagu sheekay isaga haystaane ma oga nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramaya ee leeyahay ina cabdan khayarahu allah waa naftiisa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam gadaal danbay ka ogaan doonaan markuu nebigu dhintay salawaatu ullah wasalaamu caleyh maxaa yeele wax yar ka dhinnaaba geeridiisaba waa hareeraha wakhtigu dhiman doono marka xadiidkan marka qaybtaasu ka mid ahaa abi saciid alkhudri marka wuxuu yidhi radi allahu tacaala canhu ardaa jalasa rasuulu lahi sal اllahu alيه waslm rasuulka allah fadhiistay cala almimbari wajalasnaa anana waa fadhiisanay xawlahu xawla rasuuli اlah ama xawla almimbar waxaad tiraahdiidba faqaala nebigu wuxuu yidhi ina mima ahaafu calaykum waxaan aniga gadaashay ina mima shayga ahaafu calaykum min bacdi gadaashay aan idinkaga baqanayo waxa weeyaan maa yuftaxu calaykum waxa korkiinna lagu furi doono oo ah min zahrati اdunya noloshan adduunyada dhaldhalaalkeeda wasiinataha iyo quruxdeeda taasaan idinkaga baqanaya muttafaqun calayh qofka bini aadanka ahna intuu u adkaysta dhibka ee ilaahay xaggiisa u cararo lagama yaabo markuu barwaaqo haysta inuu cararo walidaalika waxaa la dhahaa xiriir baa ka dhaxeeya faqriga iyo tadayunka qofka qofka inta nolol maalmeedkiisa uu ku kooban tahay hantidiisu iltizaamkiisuna waa fiican yahay laakiin maalintii uu arko xoolihiisii inay bateen jeebkiisana buuxo tadayunkiisii waa soo gaabanaya si kastuu u xoog badnaa waxaad arkaysaa qofkii oo gaabinaya ilaa marka dambeba uu noqdo ebir ilaahayna muxuu yidhi kalaa ina alinsaana la an ra'aahu istaghnaa laakiin istiqhna intuusan jirin khalaas qofku waa dadaalaya shanta salaadood masaajidku imanaya laakiin maalinta haddii xoogaa xoolo uu helo waa mashquulaya jamaacadii qaar baa u goynaysa salaadihii jamaacad ahaa ee shanta ahaa mid baa horta baxaysa booskii ka baxaysa miday noqotoba tii labaad baa ku xigta tii saddexaad baa ku xigta xoolihii korbay usii socdaan tii afaraad baa imanaysa ilaa shantaba marka dambe ay ka baxaan sidaas weeyaan marka insaanka muttafaqun calayh wa waxaa laga warinaya radia allahu tacaala canhu arda abi saciid ana rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam qaala wuxuu yidhi ina adunyaa addunyadani xuluwatun xulwatun way macaan tahay khadiratun wayna cagaaran tahay macaan iyo cagaar bay isku darsatay macaankuna waa dhadhanka carabka uu jecel yahay soo maa cagaarkuna waa midabka indhuhu ay jecel yihiin wax cagaaran inay arkaan wain allaha marka hadday sidaa tahay adduunyada labadiiba way leedahay wain allaha tacaala ilaahay sare ahaaye mustakhlifukum fiiha waa idinkaga khaliif yeelaya fayanduru markaasuu ilaahay wuxuu fiirinayaa kayfa tacmaluun maamulkeedaa laydiin dhiibay gacantiinnaa la geliyey jaabkaagii baa la geliyey gacantaadiina way ku jirtaa fayanduru ilaahay wuxuu fiirinayaa kayfa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ma dariiqii ilaahay baad u isticmaalaysaa oo ma waxaad ka dhigaysaa adduunyadii mid ilaahay kuugu hogaansantaa xaggeeda mise iyadii baad raacaysaa waa farqi baa u dhexeeya qofka adduunyada ay gacantiisa gasha iyo qofka ay qalbigiisa gasho qofka ay gacantiisa ku jirto isagaa ka adag weli laakiin qofka ay qalbigiisa degto khalaas wey inagu maxaynu dhihi jirnay faqriga qofna isaga arka qofna faqriga arka labadooda kee darnaa labada qof midna faqriga arkay midna isagaa faqrigii arkay hmm? hadduu ku arko faqri maxaa kaa ba'aya waxba laakiin haddaad adigu aragto weligaaba isaga umbaad xoolo kasta qofku u haystaa faqrigii unbuu ka dhex arkaa waa balaayo kale weeyaan waa musiibo wey fattaquu dunyaa sidaa darteeda iska ilaaliya adduunyadii wattaquu nisaa haweenkiina iska ilaaliya iska ilaaliya maxaa yeelay ina awala fitnatin xadiidka tamyiilidiisu wuxuu sii ahaa oo annagii sheegno xadiidku waa dheeraa ina awala fitnati bani israa'iila kanat fi الnisa ila akhiri اlxadiid rawaahu muslimun وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رsuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم قال wuxuu yidhi اللهma لا عيش إلا عيش الآkhرة فانصر الأنصار والمهاaجرة sidaasuu ahaa tamaam beytka gabay buu ahaa gabay hawleedka ay isu jiibinayeen asxaabta nebiga calayh الsalaaةu wasalaam nebigana calayh الsalaaةu wasalaam uu dhinac ka dhahay isaguna oo hadalkan waxa ay akhrinayeen xilligii la dhisayey masaajidka nebiga calayh الsalaaةu wasalaam waa maxay waa أwal sana hijra sanadkii ugu horeeyey ee hijrada kun iyo afar boqol iyo meeqaa ka wareega hadda iyo afartan weeyaan kun afar boqol iyo afartan sano yaa laka soo wareegtay marka hadalkan markuu lahaa waa hijrada weeyaan sanadkii ugu horeeyey ee nebiga calayh salaatu wasalaam uu dhisayay masaajidka ayuu hadalkan ku hadlayey allaahumma laa caysha macnuhuna waa maxay allaahumma laa caysha ilaahu nololi ma jirto hadday jirtana ilaa caysha alaakhira nolosha aakhirada dambe mooye oo macnu waa maxay noloshan adduunyada wax ku ool ma noloshan adduunyada wax mid kuugu taalla ma aha waa maalmo yar weeyaan iyadoo dhanba waa cardi zaa'il ah weeyaan waa wax yar oo roobka intuu da'ay dhulkii haddana uu qalalayo roobkaa imanaya kadibna ay qorraxi ka dambaynayso gugaa imanaya haddana jiilaal ka dambaynayo farxad weeyaan haddana murug baa ka dambaysa qosol weeyaan haddana oohin baa ka dambaysa nolosha adduunyada hal meel maba ahaan kartaba farxad wada joogta suurtagal maaha murug wada joogtaana suurtagal maaha oohin joogtaana suurtagal maaha qosol joogtaana suurtagal maaha adduunyada markaa ilaahay subxaana wa tacaala waa isku dhex daray markay mahmaahayeen qolooyinkan annagu yeman baa carab darisnala ahaydo waxay yidhahdeen yowmun casal wa yowmun basal oo waxaa loola jeedaa maalinna waa sida casalka uu kalo way macaanta way isugu kaa dhacaysa adiga laakiin maalinta ku xigta waxaa laga yaabaa inay basal noqoto aad u dhib badan qarmuun ur badan yani wax kale ma ahe waa maalin murug ah inay ku noqotaa dhici karta hmm. allahuma laa caysha ilaahu nololi ma jirto ilaa caysha alaakhira nolosha aakhirada ah mooye muttafaqu calayh fansur ilansaari wlmuhaajiru ahaa ilaahu u gargaar ansaar iyo muhaajiriin ducay ahayd marka taasina wa canhu abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu can rasuuli اllahi salى اllahu alayh walih wasalama qaala wuxuu yidhi yatabicu lmeyit meydka waxaa raacaya alaaatun saddex baa raacaya ahluhu reerkiisii wax ka mid ah wa maaluhu xoolihiisii wax ka mid ah wa camaluhu iyo camalkiisii dhammaantiiba fayarjicu inaani laba waa soo noqonayaan wayabqa waaxidun midna waa baaqi noqonaya yarjicu ahluh reerkiisii iyo saaxiibadiisii iyo intii isaga markaa raacday janaazada waa waa soo noqonayaan wamaaluhu xoolihiisana waa soo noqonayaan wayabqa waxaa baaqi noqonaya camaluhu camalkiisiibaa baaqi noqonaya qofka saddexdaasa raacda sideedaba dad bini aadana waa raacaan oo soo aasaya xoolihiisii wax ka midana waa raacaan islamarkaana waxa raacaya camalkiisiibaa raacaya saddexdooda hadday raacaan laba waa soo noqonaysaa dadka kugu jeclaa ilmihii aad dhashay gabadha ninkii qabay walaalkii kula dhashay cid allaaliya ciddii dadka kuugu dhoweyd weeye cidda marka ugu horraysaba carrada kugu gadinaysa soo ma aha aabbaha maxaa carrada ugu rogtay maya waa saas wey isaga aabbihii kusoo soo rogay adna waa ku rogaysa adna wiilkaagaa kuugu rogi doona wahaakada dunya hadhow markuu carradii dhammeeyana sacbadii buu iska dhaqayaa boorkii kabihii hadday meesha dhooba ahaydna kabihi buu kaa tirtiranayaa xitaa qabrigiiba iga soo raacday dhoobadan uu ku leeyay war iga dhaqa kabaha iga dhaqa oo soo maaha aabbaha raadkiisii meeshii aad ka timid maxaa isaga dhaqaysaa maya wasakhdaan iga soo raacday qabrigii baan iska dhaqayaa marka adduunyadu waa sidaa weye wax loo dhintaba ma istaahishaba qiimaba ma lahaba wayabqaa waaxidun mid baa baaqi noqonaya oo waa maxay camalkaagii khayr iyo shar wuxuu ahaaba waa kula godgelayaa isagu godkuu kula gelayaa qabriguu kula gelayaa wayabqa camaluhu camalkiisana waa baaqi noqonaya muttafaqu calayh wa waxaa laga wariyey abi saciid alkhudri radi allahu tacala canhu arda qaala qaala rasuulu sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi yu'taa waxaa la keenayaa maalinta aakhirada xisaabtii baa la joogaa ama weli jannadii naartii lama gelin waxaa la keenayaa biancumi ahli dunya qofkii ugu nicmada badnaa adduunyadan weligiiba malaha dhegba lagama qabanin weligiina gaajo ma arkin weligiina wax malaha carogeliyaba muunan arkin qofkii ugu nicmada badnaabaa la keenayaa min ahli اdunya kaasoo laakiin haddana min ahli الnaari ah qolay ka sheegayeen ilaahay u nicmeeyey oo afriko gaajaysan buu arko markaasuu wuxuu omay oh, keeg cunaan maxay la gaajaysan yihiin oo oh, keeggaba qofkii haystaaba cuno soo maha isagu wuxuu u arkayaba waxaan raashin ahayn qoladan gaagaajaysan may keeggaa cunaan buu leeyahay doolshadaas ka cunaan marka kuwaasoo kale weeyaan yu'taa waa la keenayaa biancumi ahli dunya dadka ugu nicmada badnaa adduunyadan iyada ah ee min ahli naari haddana naarta ehelkeeda ah yowma alqiyaamati xaggee marka maxaa la samaynayaa fa yusbaqu fi اnnaari sabqa sabqiga waxaa la yidhaahdaa hal mar baa la dhex marinaya sideedaba sibqada waxaa la yidhaahdaa alla waa tuu nooga warramayay fii suurati اlbaqara oo sibqada jaahiligii bay samayn jireen qisada ayada ahna oo waxa weeyaan qofka maalan marka la dharooba korkiisa dhan la mariyo biyaha yaa la yidhaahdaa sibqa marka halkan macnaha loola jeedaa waxay tahay waa la soo qabanaya naarta lasoo dhex marinayaa la gelin maayo hadoogo waa la kor marinaya bes ah. ib weyaano inay korkiisa wada taabataa la rabaa bes ah. waa lasoo dulmarinaya oo keliya uma yuqaalu dabadeed marka xagga lasoo istaajinaya oo waa la weydiinaya waxaa la leeyahay yabna aadam ina aadanow hal ra'ayta khayran qad weligaa wax khayra ma soo aragti hal mara bika naciimu qad wax nicmad ah hortaa maku soo martay horay iyo horaanba wax inaba ha yaraatee nicmo ama soo aragtay weligaa fayaquulu wuxuu leeyahay la wallaahi yaa rabbi maya keliya ku gaabsan maaye dhaarna waa ku xoojinaya ilaahayna waa cuskanaya wuxuu leeyahay laa wallaahi yaa rabb maya ilaahayow adigaan kugu dhaartay weligayba ma arkin wa yu'taa kaasi waa mid wa yu'taa waxaa la keenayaa biashaddi الnaasi bu'san dadka kii ugu darnaa bu'san xagga baaska oo waa maxay weligiiba dhib iyo rafaad mooye silic buu ku noolaa adduunyadan silic buu ku noolaa oo ah haddana min ahli اljannati isaguna dadkii jannada gelayay noloshiisa adduunyadoo dhanna rafaad buu ku soo dhammaystay tan buu ka baxayaa tu kaluu gelaya taas kaluu weligiiba rafaad buu ahaa fayudacu isna waa fa yusbaqu dheh waa la soo marinayaa sibqatan marin fi ljannati fayuqaalu lahu markaasaa la weydiinaya waxaa la leeyahay yaa bna aadam ina aadanow hal ra'ayta bu'san qad weligaa wax dhiba ah ma aragtay hal mara bika maku soo martay weliga shidatun dhib maku soo maray qada weliga weligaa wax dhibaataa ma aragtay wax ba'sia ma aragtay fayaquulu isna waa dhaaranaya wuxuu leeyahay laa wallaah maya ilaahu adaan kugu dhaarte maa mara bi aniga ima soo marin bu'sun ba'si ima soo marin qatu weligay walaa ra'aytu mana aanan arkin shiddatun rafaad iyo dhib maanan arkin qatu weligay macnuu waa maxay nicmada adduunyadaba intaasaa ku halmaansiinaysa rafaadka adduunyadana intaasaa ku halmaansiinaya marka weligaa rafaad ha u arkin wax kasta oo kula soo gudboonaada rafaadkan waxaa ka daran rafaadka aakhirada wax walboo nicmada aad heshana waxaa ka sii aad xusuusataa nicmada aakhirada oo taasaaba ilaahay sameeyey subxaana wa tacala rawaahu muslim وعن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yidhi qاala rasuul الlahi slى الlه عليه وaله وسلم wuxuu yidhi ma الdunya في الآkhirati tilmaan baa laynaga kala siinaya addunyadii aakhiradii adduunyadan aynu haysanno iyo nicmada ay leedahay aakhiro marka la dhinac dhigo maxay la midta wax aynu fahmi karna maaha qofka xaggaa soo arkay ayaa isu qiyaasi kara labadooda laakiin ilaahay baa ina tusinaya subxaana wa tacaala calaa lisaani nabiyihi buu inoogu sheegayaa si aynu qiyaasta u fahmno qaala rasuulu lahi sal allahu alيh ali waslm wuxuu yidhi ma fi laakhirati adduunyadani ma aha marka la dhinac dhiga aakhiradii ila milu maa yajcalu waxa uu yeelo weeyaan axadukum qofkiin usbuucahu fartiisa fi lyami biyihi uma falyandur ha fiiriyo bima yarjic maxaa u soo noqonaya macnuu waa maxay aakhiradii ma rabta inaad aragto inta ay dhan tahay nicmadeeda iyo milkigeeda iyo barwaaqadeeda iyo haa adduunyadiina waad haysaa sow maaha h ma rabtaa inaad isgarab dhigtood kala ogaatid haa fartaada qaad baaldi biyaaba soo qaad maaha webigaa weyn ha aadin badna kaba sii daranba baaldigaa biyaha soo qaad fartaada geli koobkan soo qaad fartaada geli ka soo bixi fartaadu ma qoyanta biyo ma leedahay ha koobkan biyaha wax ma ka nusqaami fartaadu waa qoyan tahay aawo biyihii ay soo raacay xaggan la arki maayo maxaa yeele way yarta aad bay u yartahay qiimo badan ma laha marka loo fiiriyo xitaa haddii la dhaho boqolkiiba meeqay noqon kartaa eber dhibic eber eber eber eber eber sii wad adigu meeqay noqon kartaa fartaadu intii biyaha ay soo qaatay koobkan biyaha ah inta ay ka soo qaaday way qoyanta qoyaan ahaan waan u dareemayaa laakiin wax nuqsaana kama dareemaya koobka biyaha ah aakhiradu waa koobka biyaha ah adduunyadana si kasta oo lagugu nicmeeyo waa fartaa aad geliseed ka soo saartay maxaa kuu soo baxay waa intaa un weeyaan marka noloshan adduunyada iyo nicmadeeda wax lagu kadsooma maaha waaba intaa yar ee farta kuu soo raacday weeyaan aakhiradii waa koobkaa weyn weeyaan tilmaaniya tusaale aad iyo aad u qiimo badan rawaahu muslimun wa can jaabir bni cabdillahi radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi jaabir bni cabdillaah ana rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam mara bالsuuq wاnnaasu katifayhi waa miaal kale iyo tilmaan kale weeyaan adduunyadani inaysan ahayn wax macno leh bal macno inay leedahay daaye xumaanteeda ayuu tilmaan naga siinayaa nebiga calayh الsalaatu wasalaam xadiidka hore muxuu ahaa nicmada adduunyada la ina tusinayey inaysan wax badan lahayn oo sida galaaska biyaha ama koobka biyaha a intaad gelisay fartaadiina ay qoyan tahay laakiin koobkii aanan waxba ka nuqsamin hadda xumaanteedu sida ay tahay baa laina tusinaya marka dhanka kale yaa laynaga tusaalaynaya haddii dhinacan tusaale lagaa siiyo dhinaca kalena waa in lagaa siiyo si labadoodii marka aad u noqdaan kuwo aad wax ku fahamto nebigu calayhi salaatu wasalaam adduunyadan iyo siday qurun u tahay yuu ina tusinayaa oo waa maxay mara bisuuqi nebigu wuxuu soo maray suuqa wannaasu iyadoo saxaabadiina katifayhi garbihiisa ay socdaan katifku waa garbaha wey macnaha maxaa loola jeeda labada dhinac bay ka kala socdaan nebiga calayh salaatu wasalaam bartamuu ku jira isna saxaabadu caado waxaa u ahayd inaysan nebiga ka hormarin salawaatu ullah wasalaamu calayh laakiin way garba socon jireen ama gadaashiisay soconayeen nebiga calayh salaatu wasalaam واحتراما للنبي صلى الله عليه ali وسلم marka wاnnaasu dadkiina katifayhi garbihiisay socdeenoo famara bijidyin asikin mayitin nebigu wuxuu soo maray bijidyin orgi weeyaan dhufaanan bijidyin orgi buu soo maray asikin dhufaanan mayitin bakhti ah dhagahoodu waa sidee dhagaha ariga ma gaagaabayiin mise waa dhadheeriyeen <laughs> waa la hilmaamaha malaynaya <laughs> arigu caadatan waa dhaga dhaadheer yahay hadduu dhaga yar yar yahay ka waran <laughs> marka kani waa dhaga yar yaraa wey hmm. waa dhukan yahaydii wey hmm marka bijidyin orgi dhukan weeyaan oo asikin haddana dhufaanan oo haddana meyitin bakti ah bal saddexdii cillo isku darsaday dhowr marka nebigu markuu soo maray salawaatu ullahi wasalaamu calayh fatanaawaluhu nebigu waa qaaday oo faakhada nebiga calayhi salaatu wasalaam waa soo qabtay biudunihi dhegtiisuu soo qabtay dhegtii yarayd uma qaala dabadeed wuxuu yidhi ayukum yuxibu warkiineebaa jecel an yakuuna haada orgigan isagaa inuu iiga qaato lahu bidirhamin hal dirham yaa ku qaadanaya orgigan yaa ku qaadanaya hal dirham faqaaluu waxay yidhaahdeen maa nuxibu ma jeclin annahu lanaa inuu orgigan aanu yeelanno bishayin wax la'aan xitaa ina lagu siiyo ma jeclin maa nasnacu bih wmaa nasnacu bih maxaan ku samaynaynaa rasuulkii allah uma qaala dabadeed wuxuu yidhi atuxibuuna ma jeceshiin annahu lakum isagoo nool in la idin siiya ma iska jeclaan lahaydeen hadda qaaluu waxay idhaahdeen wallahi low kaana xayan rasuulka allow ilaahay baanu ku dhaaranaynaa low kaana xayan xitaa hadduu nool yahay lakaana cayba kaana cayban wuxuu ahaan lahaa ceeb buu nagu ahaan lahaa kani isagoo nool baaba ceeb nagu noqon lahaa lianna maxaa yeeley inahu asig waa dhagagaaga waa yaryar yahay waa dhufaanan yahay haddana fa kayfa wa huwa mayit seenu yeellaa isagoo bakhti ah haddaba faqaala nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u weydiinayey oo dhan waatan marka sababti wuxuu yidhi fa fawallaahi ladunya ilaahay baan ku dhaaranayaa adduunyada ayaa ahwanu kaga dullaysan oo kaga xun cala allaahi ilaahay dushiisa min haada kan calaykum siduu idinka agtiinna ku yahay see ku yahay agtiinna oo waxay aad nacdeen oo aydan doonayn isagoo nool xitaa ma rabtaan ilahay agtii nolosha adduunyadana taasay ka dhiganta waa ka sii liidataa bal rawaahu muslimun qowluhu uu yidhi katifayhina ay jaanibay can jaanibayhi weyaan labadiisa dhinac walasikana waxaa la yidhaahdaa alsagiiru اludun dhagahaga yaryar baa la yidhaahdaa wallahu subxaanah w tacala aclam